محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى xadaana cabdulaahi bnu yuusuf waa tinisi atqanu ruwaati muwa imaam maalik ragga soo warinaya oo nimanka lagu kalsoonida badan yahay qaala waxa uhi ahbaranaa malik bni anas imaamu daari اlhijra can isxaaq bni cabdillaahi bni abi طalxa alanصaari ana aba murata mawla caqiil bni abi aalib oo magaciisa yaziid loo yaqaano ahbarahu waxa uu uga sheegay can abi waaqid allaythi alxaari bni cawf abi waaqid allaythi radi allahu tacaala can qaala waxau hi baynamaa xili rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle fi lmasjidi masjidka uu ku sugan yahay fa aqbala waxaa soo qaabilay xilligaas alaaatu nafarin saddex qof fa aqbala waa soo qaabileen inaani laba ilaa rasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle xaggiisa wa dahaba waa tagay waaxidun kii saddexaadna waa tegey fa ama axaduhumaa midkood fa ra'aa wuxuu arkay furjatan bannaan fa jalasa waa fadhiista yacni fiiha gudaheedii xalqadii nabiga calayhi salaatu wasalaam la joogtay buu boos ka helay horuu u soo maray oo meeshii bannaanayd buu fadhiistay wa ama alaakharu ka fa jalasa waa fadhiistay khalfahum gadaashooda ayuu fadhiistay yani xayu intaha bihi lmajlis sida riwaayaadka kale aynu soo marnay qaar ka mida meesha majlisku uu ku ekaaday ee qofkii ugu dambeeya u fadhiyay buu daba fadhiistay falama faraqa goortii uu dhammeeyey rasuululahi sal allahu alayhi wasalam xadiikiisa ama hadalkiisii uu dhammeeyey qaala waxau hi nabigu alaa uhbirukum ma idinka sheekeeya can alaaati saddexdaa qof faawaa waa u soo dhowaaday oo waa u dumay ila allaahi ilaahay xaggiisa faawaahu allaahu allana waa dumay oo waa soo dhoweeyey wa ama alaakharu ka kale fastaxyaa waa xishooday fastaxya minhu allana waa wa ama alaakharu ka kale miya faacrada waa jeestay fa acrada allaahu waa ka jeestay baabkaynu kasoo hadlayna waxa uu ahaa baabu lxilaqi wاljuluusi fi lmasaajidi ama fi lmasjidi masjidka xalaqaad in laga sameeyo golayaal in loo fadhiisto inay bannaan marka cilmi iyo xus alle wa tacaala iyo qur-aan la subcinaya wixii la loo samaynayo inay bannaan fadhiga warkiisu waa cadiya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada markuu u khudbadaynayo iyo marka uu waaninayo khudbad jimca ha noqoto ama khudbado kale ha noqoto xaaladahaasoo dhan saxaabadu masjidka waa fadhiyeen amaa xalqad in la sameeyo loo daliishaday xadiidkan abi waaqid alleythi baa loo daliishaday oo markuu nabigu bilaabay hadalka uu bilaabay in loo soo dhowaaday nabiga xaggiisa calayhi salaatu wasalaam dad dhinaca midig ka jeeda iyo dad bidixda ka soo jeeda iyo dad nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa fadhiya qaab waxay u ekaayeen xalqo oo nabiga hareeraha ka xigay laakiin xalqadii zeroga ahaydee boqolkiiba boqol xalqada ahayd may ahayn waayo dhammaantood waxay u wada jeedeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin culimmadu xilqada ama xalqada u baabaysanaya bukhaari xadiidkanaa laga fahmaya axaadiista tilmaamaysa in loo fadhiisto golayaal badan uu nabigu ku soo baxay calayhi salaau wasalaam waa shalay tilmaanay ee uu yidhi maa araakum ciziin ay maa araakum mutafariqiin ta noocaasa lagu qaaday wixii dani aanay ku sugnayn xadiiu naas wixii sheekooyinka ku saabsan ayaynu ku qaadnay laakiin wax basiga kuma sugna xalaqaadkii inay bataan haddii ay ku kala saabsan yihiin mawaadiic kala duwan oo midi ay tahay fiqi midi xadiid midi luqadii ay tahay xalaqaad kala duwan masjidka in laga sameeyo haddii aan codka kor la isugu qaadan oo aan la istashwiishinayn wax basiya ma laha labada xaram haddii la tago waa la tegay waxaad ku laakiin xalqadina xalqada kale waxaa ka socda aanay maqlayn xalqo walba intaa ay fadhido samaacada ku kooban baa loo shidaya mikrofoonkuna samaacadahaasunbuu ku xidhan yihi waa isu muuqdaano waa lays arkayaa laakiin laysmaqli maayo xalqad walba markaad la fadhiisatana samaacadeediibaa u shidan wax baasiya kuma sugna masjidka dhexdiisa xalqado in laga sameeyo in loo fadhiisto masjidka cilmi loo fadiisana waa min baabi wla xadiika hore inuu soo marnay dibna waa inoogu soo noqon doona insha allahu tacala baabuladaabka saddexda nin markay soo qaabileen ay masjidka ku soo dhowaadeen ay arkeen xalqadii masjidka mididib buu u jeestay oo waa iskaga tegey qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa inuu munaafiq ahaa khayrka iyo wanaaga u dhibsamay halkaasuu kaasi ka noqday midina waa dadaalay horuu u soo qadimay yani safafkii horeu ka egtay meel bannaan meeshiibuu galay dadka dhexdooda wayna bannaan tahay xataa haddii ay salaad tahay ama xalqada ay tahay haddii xagga hore ay wax ka bannaan tahay qofku inuu ka faa'iidaysto oo xitaa dadkii dambeeye xagga dambe fadhiyay inuu dhaafo oo isagoo dambeeye uu ka horumaro maadaama ay jaaniska lumiyeen ama ay dayaceen xaq buu u leeyahy fii jamiic awaal waa xaaladaha la banaynayo taaiga la banaynayo kaasina wuxuu ka khajila ama ka xishooday dadka inuu jeerjeero oo uu gudbo halkii uu soo gaadhay ayuu fadhiistay isagana waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala waa ka xishooday xishoodka uu xishooday maxalushaahidka xadiikana waataynu sheegnay waa masjidkan xalaqaad laga sameeyo baabu lstilqaai fi lmasjid wuxuu baabu yahay alistilqa in qadaadqadaad loo jiibsado fi lmasjidi masjidka dhexdiis iyo wamad rijli lugta in fidiyo oo la kala bixiyo ma banaan mise ma banaano qaala waxau hi bukhaari xadaana cabdulahi bnu maslama wcabdulaahi bnu maslama bni qacnab alqacnabi can malik imaami daar اlhijra can ibni shihaab can cabaad bni tamiim bni zayd bni caasim almazini can cammihi oo ah cabdilaahi bni zayd bni caasim almazini alansaari xadiikaanu ku soo marnay ifat wuu nabiyi saxaabigeenu kusoo marnay fi ifati wuu nabiy sal allahu aleyh wasalam cabdulaahi bni zayd ibni cabdirabi alansaari iyo cabdilaahi bni zayd ibni caasim alansaari waa kala laba waxaa ku badan saxiixaynka oo xadiikiisa uu ku yimi nagu soo noqnoqonaya waa cabdilaahi bni zayd ibni caasim almaazini alansaari ninka loo yaqaano alrajul aladii yukhayalu ilayhi anahu yajidu shaya fi اsalaa laa yansarif xata yasmaca sawta aw yajida riixa xadiikii ninkii lahaa iyo ifati wudui nabiy sal allahu alayh wasalam iyo axaadii kala duwan buu saxiixaynka ku leeyahy ka kale wuxuu caan ku yahay ma axaadii badna xadiiu ladaan qaabka loo adimo xadiikii la jideeyey waana ninkii manaamka lagu tusay xadiikaasoo sunanta ku yimi buu caan ku yahay ma axaadii badna can camihi wa cabdilaahi bni zayd ibn caasim almaazini alansaari annahu ra'aa wuu arkay rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam mustalqiyan isagoo jiifa qadaadqadaad u jiifa fi lmasjidi masjidka waadican xaaluu yahay mid dhiga nebigu calayhi salaau wasalaam ixdaa rijlayhi labadiisa lugood mid cala lukhrata kale an ibni shihaab ibni shihaab waxaa laga wariyey imaam maalik uu ka wariyey can saciid bn اmusayib qaala waxa ui kaana cumaru wacumaan cumar bn khaaab iyo cumaan bnu cafaan waxay ahaayeen yafcalaani dalika sidaa kuwa sameeya yani masjidka intay qadaadqadaad u jiibsadaan ayay lugta bidix dusha ka saarayeen oo sidaa haddaba la sameeyo xadiiku wuxuu tilmaamaya ficilka noocan inuu bannaan yahay waana xadiikan bukhaariiyo muslim ay isku waafaqayaan axiix muslimka waxaa ku yimi min xadiii jaabir bni cabdillaah أن nabiya sal allahu alayhi wasalam naha an yadaca arajulu ixdaa rijlayhi cala lukhra wa huwa mustalqin cala dahrihi nabigu calayhi salaau wasalaam waxa uu diiday ninku inuu labada lugood isa saaro isagoo qadaadqadaad u jiifa xadiikaasi wuxuu tilmaamayaa diidmu xadiidkanina wuxuu tilmaamayaa bannaanaansho oo nabigu haddii uu sameeyey ficilkiisa waxaa laga qaadanaya jawaas baa laga qaadanaya yacni fii aqali laxwaal haddaan sunnanimo laga qaadan bannaanaansho laga qaadanaya shayga noocanina waa shay iska caadiya oo qofku haddii uu daalo ama uu iskala bixinayo waa wax la sameeya wey inuu mubaax yahay baa laga qaadanaya qaacidaduna waatay tahay wficluhu lmarkuusu fi ljibila kalkli wshurbi falaysa mila min ayri lamxi lwafi wladi xtamal sharcan fafiihi qul taradudu xasan ficilka nabiga calayhi salaau wasalaam ka dhacaya hadduu yahay ficil abiicadu keensanayso sunanimo lagama qaato lagumana daydo inaad u baahato mooyaane ama siduu u samaynayo aad u samaynayso looma qastiyo haduu u sameeyo sharci uu u sameeyo iyo cibaadana waa lagaga nabiga alayhi salaatu wasalaam waa sunna wey labadaba ixtimaalana khilaaf baa ku jira oo kacbadii isagoo awr fuushan inuu ku dawaafay ma sunna awr in lagu dawaafo mise waa loo baahday oo xaajadaa keensatay ee sunna ma ah noocaasoo kale khilaaf labada sunne salaada subax ka horeeya nabigu caada wuxuu u lahaa inuu iskala bixiyo ma nasasha wax caadiya ayay ahay mise waa sunno maqsuuda ah khilaaf baa ku jira marka qadaad in loo jiibsado labada lugood la ysasaaraana waa wax iska caadiya wey waxaynu ka qaadanaynaa bannaanaansho masjidka gudihiis ficilka noocaasa in la sameeyo xadiidka jaabir bnu cabdilaah ee diidayana isagu wuxuu tilmaamayaa diinmo sidee laysu waafajinaya culimada qaar waxay yidhaahdeen waa laysku nasakhaya oo xadiikan ayaa kaa nasakhaya oo hadda waxaa soo baxaysa inuu bannaan yahay nahyigii baa laga tegaya laakiin jawaabta noocaasi ma xoog badna waxaanay u xoog badnayn labada xadii waa sugan yihin midna bukhaariiyo muslim baa isku waafaqaya midna muslim buu ku sugan yahay ka tilmaamaya mid horeeye iyo mid dambeeyeyna lama sheegin marka labada xadii laysu nasakhayo waa in xiliga iyo taariikhda la ogyahay ka dambe ka hore waa in lagu nasakha wey naskiguna laa yabut bilixtimaal mutuhin iyo male waxba laguma nasakho laakiin waxaa fiican jamcinta ugu wanaagsan sida ismaaciili uu sheegay in la yidhaahdo waxaa lagu jamcinayaa diidmada waxa loogu qaadaya xaaladda qofka cawradiisu ay muuqanayso maro gaaban buu xidhan yahay ama macawis buu xidhan yahay maalan waxba aanay uga hoosayn labada lugood hadduu isa saaro laga yaabo maradu inay ka dhacdo ama go bay iyagu xilligaa ku labisanayeen aan afkiisu isku xidhnayn marka hadduu labada lugood isa saaro laga yaabo labada go labadiisa dhinac inay kala dhacdo oo lugihiisu ay ka dhex baxaan yani xaalada laga baqayo qofka cawradiisu inay muuqato xaalada noocaas ayaa la diidaya haddii kale oo sida hadda labiskeenu u badan yahay saraawiilna hoosta laga xidan yahay ama surwaalba la xidhan yahay oo qofku labada lugood hadduu isa saaro cawradiisa loo baqay xaalada noocaasi waa bannaan tahay sidaasaa labada lagu jamcinaya haddii cawradu ay faydmaysana ma bannaana oo xadiiu jaabir fii muslim baa la qofkii tuuqadaad u jiibsado labada lugood uu isa saaro haddii uu ka aamin qabana surwaal buu xidhan iyo wixii la inuu isa saaraa waa bannaan tahay waxaana sii adkeeyey cumar iyo cumaan oo asxaabu alkhulafaa'i araashidiin calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin ayaa inoo tilmaamay nebiga dabadi calayhi salaatu wasalaam ficilka noocaasa inay samaynayeen khulaasaduna waxay tilmaamaysaa inay bannaan tahay baabu lmasjidi wuxuu baab u yahay masjid masjidkaasoo yakuunu ahaanaya fi ariiqi wadada min hayri dararin dhib la'aan binnaasi dadka la dhibayo iyadoo dadka aan lagu dhibayn wa bihi ay bitilka lmas'ala wa bihi ay bidalik arinkan lasoo sheegay masjid in wada laga dhiso qaala waa ku qowlay alxasanu xasan iyo wa ayub ayub ashakhtiyaani iyo wa malikun imaamu malik yacni wadadii masjid in laga samaysanayo wax basiya inaanay ku sugnayn culimmada qaar baa odhanaya waa makruuh oo ma habboona waayo waxaa laga yaabaa dadka lagu dhibayo oo waxaweeye lagu dhibaataynayo qaala waxa ui bukhaari xadaana yaxya bnu bukayr awowgii baa loo nisbeeye waa yaxya bnu cabdilahi bni bukayr qaala waxa uhi xadaana leyl ibni sacd can cuqayl ibni khalid ibni caqiil alayli can ibni shihaab maxamed ibni muslim ibni shihaab azuhri qaala waxa uhi ahbaranii curwat bnu zubayr ibni اlcawaam ana caaishaa zawja nabiyi sal اllahu alayh waslm qaalat lam acqil ma caqliyaysan oo kama caqliyaysan abawaya labadayda aabbe ilaa wahuma yadiinaani iyagoo diin ka dhiganaya addiina ay bidiini diinta islaamka iyagoo diin ka dhiganaya ayuunbaan caqliyaysa oo angaraad yeesha walam yamurana ma soo marin calayna dushayada yowmun maalin ilaa ay jirto waa noo imanaya fiihi maalinka gudihiisa rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam baa noo imanayay arafay nahaar maalinka labadiisa dacal ama labadiisa dhinac bukratan waa gelinka hore iyo wa wacashiyatan gelin dambaadka uma bada waa u muuqday liabi bakrin ayay u muuqatay fabtana waa dhistay masjidan masjid buu dhistay yani waxaa u muuqday waa masjid dabeedna masjid buu dhistay bifinaai daarihi daartiisa bannaankeeda ama barxadeeda ama daaradeeda ayuu waxawe masjid ka dhistay yani gurigiisa barsadii ka horeysay ayuu ka samaystay balbalo waxawe uu ku tukado fakaana wa aha yusalii mid ku tukada fiihi masjidkaas uu samaystay buu ku tukanayay wayaqra'u lqur'aana qur'aankana waa akhriyayy fayaqifu waa dul istaagayeen calayhi dushiis nisaau lmushrikiina gaalada dumarkoodii baa dul joogsanayay markay wadada marayaan bay istaagayeen si ay u dhegaystaan iyo wa abnaa'uhum wiilashoodu yacjabuuna minhu iyagoo la yaaban isaga la yaaban wayanduruuna ilayhi iyo iyagoo eegaya wa kaana wa ahaa abu bakrin abu bakr wuxuu ahaa rajulan ninbuu ahaa bakaan oo badan ayuu ahaa laa yamliku ma hananay caynayhi labadiisa indhood ida qaraa alqur'aana qur'aanka hadduu ahriyo yani kama hananayn oo kama haysanayn oohinta nin oohin badan buu ahaa faabzaca waa argagaxgeliya dalika arrinkaasi oo ah abubakar waxa uu samaynayo iyo dumarka iyo caruurtu waxa ay samaynayaan inay usoo daawasho tageen ashraafa qurayshin quraysh madaxdeedii buu argagaxgeliyey oo min almushrikiina mushrikiinta ka qisadu kitaabulhijra wlmaaai bay noogu iman doontaa iyadoo faahfaahsan eh, waa xadiikii hijrat nabiy sal اllahu alayh wasalam ila madiina laakiin maxalushaahidku hadda waxa uu yahay oo loo keenay eh, abi bakrin sidiiq radia allahu tacaala can wadadii dadku ay marayeen dhinaceeda oo gurigiisa barxadiisa ah ama banaankiisa ah, ayaa wuxuu ka samaystay meeluu ku tukado nabiguna waa ogaada alayhi salaau wasalaam waxaa ku sugan nabigu inuu u sugay oo uu u daayey ayaa waxa wey ku sugan qadiyada noocaasi way iska bannaan tahay markaynu masjidka wadada ku yaalla laga hadlayo wadadii in la gooya iyadu ma bannaana oo masjidku hadduu wadada jarayo xataa goob cibaado ha noqdo waxa wey wax banaan ma aha waayo waxaa ka dhalanaya ummadda in la dhigo manfacada ama danta ku sugan masjidka dadka ku tukanaya manfacada noocaasa waxaa ka weyn danta guud ee kii masjidkaa ku tukanaya iyo kii doonaya waddada inuu maro waxa weeye ka dhaxaysay in la ilaaliyo ayaa ka mudan almaslaxatu alcaama muqadamatun cala almaslaxati alkhaasa hadda waddada in la isticmaalo danta noocaasa ka ballaaan masjidka in lagu tukado waayo masjidka in gaarabaa ku tukanaysa cidii doonta inay ku tukato ayaa ku tukanaysa dadka waxaa ka mida dadaan u baahnayn inay tukadaan oo salaadii soo jamciyey salaadii hore u tukaday ama doonaya meel kale inay ku tukadaan waxaa ka mida dad macduura oo aan salaadba lagu lahayn marka xaalada noocaasa lama ogola haddii wadadii la goynayo xaal laba lama ogola in laga dhiso masjidka wadada dhinaciisana iyadu waxa wey waa mid haboon wey culimmada qaar baa yidhi laga fiican yahay oo wadooyinka iyo mamaru naas iyo meelaha la ah waxaa laga yaabaa wadadii in la cidhiidiyo iyo waxyaabo lamida laakiin ta waxaan leenahay xilligan la joogo waa min awla in wadooyinka loo dhoweeyo si ay socotadu ay ugu tukato ayaa waxa weeye habboon wadooyinkii la marayay masaajidada dacaladeeda in laga dhiso xadiidkanaynu ka qaadanaynaa iyo asalkii oo ahaa masjidka meel walba in laga dhiso haddii wax maanici aanu ku qumin wadaduna maanic ma aha haddii aan lagu goynin baabu salaati wuxuu baabu yahay salaad fii masjidi suuq masjidka suuqa lagu tukanayo masaajidada suuqa ku yaala in lagu tukanayo ayuu baab yahay waxaana laga sii fahmaya suuqa in masaajida laga dhisaa inay bannaan tahay ayaynu kasii fahmaynaa waana halka loo socdo wasallaa waa tukaday ibnu cawn cabdilaahi ibni cawn ibni artabaan albasri fii masjidin masjid buu ku tukaday fii daari daar ku sugan daartaasoo yuqlaqu la xidhayo calayhim dushooda albaabu albaabka loo xidhayo eh, wuxuu halkan kaga hadlayaa imaamu lbukhaari inay bannaan tahay masaajidada suuqa ku yaalla in lagu tukado in lagu tukadaa inay bannaan tahay waxaana la oga sii qiyaas qaadanaya ama ka dhalanaya suuqyadu inay masaajida yeeshaan wuxuu halkaa xanafiyada ayaa laga sheega inay yidhaahdeen suuq iyo masjid munaasib isuma aha oo suuqyadu waa meelo waxa weeye cibaado ahayn waa sharu lbiqaac goobooyinka kuwa ugu liita weeye waa in masaajidada laga daayo axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha wa sharu lbiqaaci aswaaquha xadiika muslim waa kii tilmaamaya marka waxay leeyihiin meel ganacsi oo sida badan alle aan lagu xusay masjid in laga dhisan ma aha laakiin jumhuurtu waa ku khilaafeen oo imaam bukhaari uu ka mid yahay suuqyada masjid in laga dhisaa wax dhibi kuma sugnaa makruuhna ma aha khilaaflwlana ma aha khilaafulawlana ma aha bal in waxa weeye laga sameeyo ayaa mudan masalada waa baabaysta xadiikeeduna waa soo socdaa ama aarkan laga sheegay cabdulaahi bni cawn isagu wuxuu ka hadlayaa masale kale sidaynu soo sheegnay daartu xilligaa waxay u degayeen xaafad xaafad waxaa laga yaabaa an lix qoys ama toban qoys oo xigto ah waa dad walaala aya xaasaskoodii ayaa waxay degayaan meel bay degayaan nin waliba gurigiisa iyo barsadiisu samaysanaya laakiin dusha waxay ka samaysanayaan gidaar ama geelbay ka samaysanayaan geel bay ka samaysanayaan albaab leh ama ood ha noqdo ama dhis ha noqdo geerkaa gudihiisa xaafado badan baa degan guryo badan baa ku yaala daar baa xilligaa loo yaqaana cabdulaahi bnu cawn oo ka mida taabicu taabiciinta ayaa wuxuu ku tukaday daarta noocaasee albaabka loo xidhayo oo taa macnaheedu waa maxay daartaa waxaa soo gelaya dadkii xaafadaa deganaa dadka kalena waa dad ajnabi ka ah masjid noocaas oo kale ah oo dadku aanay u wada sinnayn oo geydh leh geydhkaana dadka laga xidhanayo masjidka noocaasa ah in la samaystay iyo in lagu tukado labaduba wax baasiya malaha waana sida hadda la sameeyo shirkadaha waaweyn markay meel weyn degaan shaqaalahoodana ay leeyihiin masaajiday dhistaan masaajidada qaar waxaa laga sameeyaa bartamaha haddaad doonto shirkada inaad gasho ama waaba jaamacadiy wixii la mida waxaad u baahan tahay ogolaansho inaad qaadato waxaad u socotaa waa masjid inaad ku tukato laakiin masjidki wuxuu ku yaalaa meel albaabka loo xido la ilaaliyo oo gaara ayuu ku yaala amaciisana waa wataa wax basiya malaha laakiin waxaa haboon sida hadda dadka qaar sameeyaan in masjidkii gudahana laga dhiso geerhkana la geliyo laakiin albaab dibadda ana ah xiliyada salaada loo furo si uu qofku masjidka u soo galo waana wax la sameey w cabdulaahi bnu cawn waa ku tukadi aarkiisa sidaasuu tilmaamay qaala waxa i bukhaari xadaana musarhad qaala waxa i xadaana abu mucaawiya mxamed ibn khaasim abariir can alacmash sulaymaan ibni mihraan alacmash alkahili alsadi can abi saalix asamaan azayaat oo dakwaan loo yaqaano kunyadiisuu caan ku yahay can abi hurayra radi allahu tacaala canh can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxa wuli salaat ljamiici salaada jamacu ee jamca lagu tukanaya taiidu waa ka badan tahay calaa salaatihi salaadiisa gurigiisa uu ku tukanayo iyo wa salaatihi salaadiisa fii suuqihi suuqiisa ama tukaankiisa uu ku tukanayo daraja darajo ayay ka fadli badan tahay faina axadakum midkiin idaa tawadaa haddii uu weysaysto fa axsana uu wanaajiyo wuuahu weysadiisa u wanaajiyo ay waduuahu baa looga jeeda wuduuahu weysadiisa u wanaajiyo wa ataa uu yimaado almasjida masjidka uu yimaado laa yuriidu isagoo aan doonayn ila salaata salaad mooyaane wax kale aan doonayn lam yakhtu ma tallaabsado khuwatan tallaabo ilaa rafacahu llaahu hadday jirto alla korbu ugu qaadaa biha tallaabadaas darajatan darajo ayaa kor loogu qaadaa agga ajarka waxaa canhu waxaa laga ridaa khaiatan danbi xataa yadhula ilaa uu ka gelaya almasjida masjidka uu ka gelayo waida dahala hadii uu galo almasjida masjidka hadii uu galo kaana waa ahaanaya fii salaatin salaad dhexdeed buu ku sugnaanaya maa kaanat taxbisu salaadu inta ay tahay mid xabisaysa oo iyada uu sugayo wa tusalii yacni dushiisa looga jeeda waa u ducaynaysaa almalaaikatu malaaigtu maadaama inta uu ku sugan yahay fii majlisihi fadhigiisaas alladii kaasoo yusalii fiihi uu ku tukanayo allaahumma ilaahayou ikfir lahu u dambi dhaaf baa loogu ducaynaya allaahumma arxamhu ilaahayow u naxariiso maa lam yu'di haddii aanu dhib ay yuxdi fiih xada aanu ka iman oo weysadu xadiikan maxalushaahidku waxa uu yahay nabigu alayhi salaau wasalaam waxa uu tilmaamay salaada uu ku tukanayo suuqiisa iyo meheradiisa uu ku tukanayo in laga fadli badan yahay oo ay ka fadli badan tahay masjidkiisalaadii uu jamaca masjidka kula tukaday alaatihi fii suuqihi hadda waxaa la tilmaamay suuqii baa la tilmaamay laakiin qofka laga hadlaya qof keliya ayuu ahaa waxaa looga jeedaa masjid oo ah meeshii uu ku tukanayay makaanu sujuud halkii isagu ku tukanayay meheradiisa hadduu ka samaysto mawlac ama musalla yar uu ka samaysto iyaduna waa soo gudagelaysa oo waxaa ka mudan hadduu halkaa keligii ku tukanayo masjidba ha ku magacaabo sidii abibakar oo kale yani meel uu u gaar yeelay inuu ku tukado isaga iyo ciddii kula xidhanays ama gurigiisa uu ku tukanayo masjidka inuu ku tukado fadlu salaati ljamaca halkayda inu ugu tegi doonaa iyadoo faahfaahsan laakiin maxalushaahidku waxa uu yahay masjidkii suuqii lagu tukado goob cibaadana laga dhigto ama masjidkii weynaa ha noqoto ama goob qofku ku cibaadaysanaya ha noqoto ayaa waxa weeye la tilmaamayaa inay bannaan ha laga fadli bato laakiin banaanaanshaheeda laga qaadanaya ee salaatihi fii suuqihi laakiin suuqii haddii masjid laga sameeyo waxay noqonaysaa salaatihi fii masjidihi bay noqonaysa fii masjidihi laakiin halkan maqsuudka ama maxalu shaahidku waxa uu yahay ee nabigu kala fadilaya salaadii qofku uu jamaca la tukaday waa salaatu iyo salaadii uu keligii ama suuqa ku tukado meheradiisa ku tukado ama haku tukada gurigiisa haku tukado ama meelo kale haku tukado taasa lagaga hadlaya laakiin maadaama la sheegay suuq iyo salaad ayaa imaam bukhaari u baabaysanaya suuqii masjid ama meel lagu tukada in laga dhigto wax basiya inaanay lahayn waayo culimada hadalka ka keenay suuqyada masaajida in laga dhex goobo u munaasiba ma aha bay leeyihin ciladooda la qaato waxaa ka dhalanaysa in lagu tukadaana inaanay habboonayn oo munaasibaanay u ahayn laakiin ta noocaasi waxa weeye daliil ma laha asalkuna waxa uu yahay inay tahay goobo lagu tukanayo ha laga fiicnaado oo aswaubiqaac ha noqoto meelo ilaahay aan lagu xusin ha noqoto ha laga mudnaado laakiin inay bannaan tahay baa raajixu yahay hore marnay xeryaha geela inaan lagu tukanayn daahir ba haba noqoto xeryahooda inaan lagu tukanayn ciladu waa maxay lnaha khuliqat min ashayaaطiin waa goobo hayaan wey xeragee waa goob hayaan marka goob hayaan oo aan cibaadada u munaasib marka sideedaba meesha lagu cibaadaysanayo ee loo diyaariyey cibaadada waa ka mudan tahay meelaha cibaadooyinka iyo xuska all ka fog waa ka mudan tahay xadiiku masladaasuu inoo tilmaamay baabu tashbiiki اlaصaabic wuxuu baab u yahay faraha in laysdhexgeliyo fi masjidi masjidka gudihiis iyo waqayrihi masjidka waxaan ahayn yani ma bannaan masjidka gudihiisa haddii lagu sugan yahay faraha in laysgeliyo oo tashbiik la sameeyo qaala waxa uri bukhaari xadaana xaamid bnu cumar albakraawi can bishr bn lmufadal albasri abu ismaaciil alraqaashi baynu soo marna bishr bn mufadl albari qaala waxa uhi xadaana caasim bni muxamed bni zayd bni cabdilaah bni cumar bn اhaaab qaala waxa uhi xadaana waaqidu waa walaalkii waaqid bni muxamed bni zayd bni cabdilaahi bni cumar can abiih waaqidna wuxuu ka warinayaa aabihi can ibni cumar aw can ibni camrin ama ibni camr waaqid baa shakiyey ma cabdilaahi bni cumar bn khaaabba mise waa cabdilaahi bni camr bn اlcaas shabaka nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu uu isdhexgeliyey asaabicahu farihiisa ayuu nabigu isdhexgeliyey wa qaala waxa uhi caaim bnu aliy waa mucallam caaim bnu aliy ibni caaim bni suhayb alwasiti qaala waxa uhi xadaana caasim bnu muxamed waa ninkaynu hadda soo marayn wuxuu ihi samictu waan maqlay hada alxadiia xadiikan isaga ah hada kan alxadiia xadiidka ah min abi aabbahay baan ka maqlay falam axfadhu ma xifdiyin oo maan dabdiyin oo maan qaban faqawamahu lii waxaa ii toosiiyey oo i xasuusiyey waaqidun ninka waaqid la yidhaahdo ay walaala ahaayeen can abiihi aabbihii isagoo ka warinaya qaala waxau ihi waaqid samictu waan maqlay abii aabbahay walxaal huwa yaquulu isagoo leh qaala cabdullah cabdullah waxa uu yidhi waa cabdulaahi bni cumar qaala alayhi wasalam rasuulkii alle waxa uu yidhi yaa cabdallaahi bna camrin cabdilaahi bni camarow kayfa xaalku siduu noqonaya bika adiga ida baqita hadii aad ku baaqi noqoto fi xuaalatin min annaas dad waxa weeye liita oo daadxoora bi hada ay bi hada alxadii xadiidkan isaga ah oo la sheegaya annahu shabaka bayna asaabici nabigu farihiisa inuu isdhexgeliyey imaam lbukhaari wuxuu baabaysanaya faraha in laysdhexgeliyo masjidka dhexdiisa iyo khaarij almasjid waxa weeye xukumkeeda ma bannaan tahay mise ma bannaana eh, wuxuuna tilmaamo inoo keenay xadiidkan cabdilaahi bni cumar ee ku saabsan qisadii cabdilaahi bni camr bni alcaas waxa weeye ku saabsan oo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam farahiisa inuu isdhexgeliyey eh, sida ibnu xajari ay tilmaamayaan riwaayaadka bukhaari badankooda laguma sheegin labadan xadii laguma sheegin xadiikan hore iyo ka mucalaqa ah labadaba laguma sheegin nusada badankooda laguma sheegin eh, sida ibnu xajar uu tilmaamayo laakiin waxaa laga qaadanaya labada xadii waa isku mid inuu nabigu calayhi salaau wasalaam farahiisa isdhexgeliyey baa laga qaadanaya tashbiik asaabic faraha in la isgeliyo axaadiista soo socotaana waa inoo tilmaamaysaa inay bannaan tahay fi lmasjid iyo khaarij almasjid baynu u kala qaadaynaa masjidka gudihiisa axaadiis baa ku timi masjidka gudihiisa inta lagu sugan yahay inaan faraha la isdhexgelin xadii sunanta ku yimi laakiin xadiidka noocaasi waa daciif xadiis sugan maaha xadiidka tilmaamaya iyadoo wax tafsiila aan la gelinayn ama aan la kala qaadayn masjidba haddaad ku sugan tahay ama tuko ama ha tukan oo salaad sug xaalad walba masjidka gudihiisa faraha inaan la isdhexgelinayn xadiidka ku yimi waa daciif laakiin waxaa sugan xadiiu kacb ibni cujra oo sunani abi daawuud iyo keyrkii ku yimi waana xadii axiixa khilaaf baa sanadkiisa ku sugan laakiin raajixu waxa uu yahay xadiikaasi inuu sugan yahay wuxuu leeya nabigu calayhi الsalaaة wasalaam إida twadaأa axadukum faaxsana wuduءah ثuma kharaja caamida إlى الصلاة fla yushabikana bayna أصاabicih fainahu fii صلاة midkiin hadduu weysaysto weysadana uu wanaajiyo kadibna uu masjidka aado isagoo doonaya inuu tukado caamidan ila asala salaada isagoo u qasdinaya inta uu sii socdo farihiisa yaanu isdhexgelin waa inta uu masjidka u socdo fa inahu fii sala waayo salaad buu ku sugan yahay oo wuxuu la mid yahay sidii qof tukanaya xadiikii hadda aynu soo maraynay baabu salaati fi masjidi suuq waatay ku sugnayd waidaa dakhala masjida kaana fii salaatin maa kaanat taxbisu qofku masjidka hadduu soo galo salaadna uu sugayo wuxuu la mid yahay sidii qof tukanaya ayuu la mid yahay tii unbaa la sii badiyey gurigiisa markuu ka soo baxo ee xagga masjidka uu usoo qastiyo inta uu masjidka uu usoo socdana salaad buu socdaa wuxuu la mid yahay oo kale ayuu la mid farihiisa inuu isdhexgeliyo waxa wey lama ogola marka halkaa waxaa inooga soo baxay hadduu qofku masjidka uu soo socdo salaadna uu doonayo salaad uu u socdo masjidka uu yimaado oo salaadii uu sugayo masjidkiibuu yimi salaadii buu sugayaa weli wuxuu la yahay sidii qof salaad ku sugan alaadiibuu galay waa tii la sugayay saddexdaa xaalada inaan faraha laysdhexgelin wixii ka soo hadhayna waa bannaanta maalan salaadiibaabuu tukaday oo uu ka baxay markuu salaada ka baxay buu iska fadhiistay masjidkii ama xalqadii cilmiga ahayd buu fadhiya masjidka gudaheeda faraha inuu isdhexgeliyo waa bannaantaha xadiidka diidayaana waa daciif waa taa aynu laakiin saddexdaa xaalo waxa weeye xadiikaasaa loo daliishanayaa waa salaad qofka ku sugan iyo wixii xukunkeeda ah faraha inaanay isdhexgelinayn qaala waxa ui bukhaari xadaana khlaad bnu yaxya qaala waxa ui xadaana sufyaan an abi burda sufyaan wa sufyaan athawri can abi burdata bni cabdillaah bna abi burda can jadihi awowgii oo ah abi burda ibni abi muusa alashcari waa laba abi burdo awowiisu ah abi burda ibni cabdillaah ibni abi burdata ibni abi muusa can jadihi awowgii buu ka abi burda ibni abi muusa alashcari can abi muusa cabdillaahi bni qays alashcari radi allahu tacaala canh can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxaa wuli ina almumina lilmumini muminka kalbunyaani dhis buu uga dhigan yahay yashudu waa adkaynaya bacduhu barhkii bacdan barhka kale washabaka waa isdhexgeliya nabigu asaabicahu farahiisa xadiikani wuxuu tilmaamaya xaaladda nabigu uu sidan sameeyey lama sheegin ma masjidka gudihiisa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan ku sheegay mise meelo kale hayo waxaa laga qaadanaya faraha in la isdhexgeliyo si mulaqoo sii daysan inay bannaan tahay khaarij almasjid masjidka waxa weey wixii ka baxsan ama daakhil almasjid isaga tafsiil baa ku sugan aynu soo tilmaannay oo hadduu salaad sugayo salaad hadduu sugayo waxa weeye lama ogola laakiin haddii uu salaad aanu sugayn dana kale uu joogo way bannaan tahay inuu isdhexgeliyo waxaana tilmaamaya xadiikan soo socda dakhil masjid qaal waxa i bukhaari xadaana isxaaq wa isxaaq ibni rahuy isxaaq ibnu rahaway ama ibnu rahuya isxaaq ibnu ibrahim ibni makhlad alxanbali qaala waxa ihi xadaana ibnu shumay wa annadr bnu shumay qaala waxa ihi ahbarana bnu cawn wa cabdillaahi bni cawn albasri can ibni siriin wa muxamed can abi hurayrata radi allahu taala canhu qaal salla waana tujiye bina anaga rasuul lahi sal allahu alayh wasalam baana tujiyey ixdaa salaatay alcashiyi gelindambaadka labadiisa salaadood mid alcashiy wuxuu ka bilaabmayaa zawaalka xilliga salaada uhuri ay soo gasho waxaana looga jeedaa salaadii duhur ama casar auhra aw lcasra labadaa mid qaala bnu sirin waxa uu yidhi samaha waa magacaabay abu hurayra walaakin nasiitu ana aniga ayaa ilaaway qaala waxa uhi fasallaa bina nabigu waana tujiyay rakcatayni laba ragcadood uma sallama kadibna salaadii buu ka baxay oo salaamu naqsaday xaggii afar uu ka tukan lahaa buu laba ka tukaday faqaama nabigu waa istaagay ilaa khashabatin loox macruudatin la dhigay fi masjid masjidka gudihiisa fatakaa calayha nabigu waa cuskaday kaanahu qadbaan iyadoo aad moodo inuu cadhaysan yahay wadaca waa dhigay yadahu lyumna qacantiisa midig cala lyusra bidixda dusheeda washabaka waa isdhexgeliyey bayna asaabicihi farihiisana waa isdhexgeliyey wa wadaca waa dhigay khadahu layman dhabankiisa midig calaa dahri kafihi lyusra waxa weeye qacantiisa bidix waxa weeye dhabarkeeda ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhigay yacnii labadii qacmood nabigu intuu isu geeyay buu farihii iska dabadeedna waxa weeye dhabankiisa midig ayuu saaray qacantii bidix iyo dhabankii midig ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam isa saaray waana hay-ad ama qaab laga qaadanayo qofka cadhaysan ama qofka waxa weeye xaaladiisu aanay caadiga ahayn wa kharajat waa baxday asurcaanu ama asaracaanu kuwii degdegsanaa waa baxeen min abwaabi almasjidi masjidka albaabadiisay ka baxeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen qusirat isalaa salaadii waa la gaabiyey ama qasurat sala labadaba waa loo dabdiyey salaadii waa gaabatay oo waxay la gaabatay waa la gaabiyey waa isku macno wa fi lqowmi qowmka waxaa ku sugan abu bakrin wa cumar fahaaba waxay ka baqeen oo ka haybadaysan an yukalimaahu nabiga inay la hadlaan ayay ku dhici waayeen haybadii ixtiraamay nabiga u hayaan wa fi lqowmi qowmka waxaa ku sugan anas bnu malik wakiilaha xadiikii imaam ibnu aclaba waxaanu jeclay ninka baadiyaha ka imanaya ee nabiga wax weydiinaya alayhi salaau wasalaam baanu jeclayn yani masaail aanu u baahannahay anagoo la joogno asxaabtiisa ah, ayaanu jeclay nin baadiyaha ka yimi oo nabiga calayhi salaau wasalaam aan ka haybadaysanayn oo ku dhiiran inuu su'aalaha ku badiyo si aanu uga faa'iidaysano abi bakar iyo cumarna waa kasii xag jireen waqwmi qomka waxaa kaloo ku sugan rajulu ninbaa ku sugan fii yadayhi labadiisa qacmood ay ku sugan tahay uul dharar uu ku sugan yahay yuqaalu lahu waxaa la yidhaahda lagu magacaabaa ulyadayn baa la yidhaahdaa acma dheer ayaa la yidhaahdaa kii labada qacmood u saaxiibka ahaa qaala waxau hi ya rasuul allah anasiita miyaad ilowday labada kuwa hadhay am qasurat ala am qusirat ala mise salaadii baa la gaabiyey waayo waxyigiibaa soo degaya waxa suuragala ah waxyi inuu soo degay tilmaamaya salaadii laba in laga dhigay qaala wuxuu hi nabigu lam ansa ma ilaawin walam tuqsar lamana gaabin hadalkaa sidiisa haddaynu u qaadno waa hadal waaqica khilaafsan weeye nabigu salaadii duhur buu laba ka dhigay laba wuxuu uga dhigay waa laba xaalo midu cusub oo duhurkii laba ka dhigayaa inuu soo degay ama nebigu inuu hilmaamay xaalad saddexaad suuragalkama ah waa labada xaalo xaalada saddexaad waxaanay suuragala u ahayn caqligu wuxuu keenayaa u nebigu inuu u badheedhay oo iyadoo aan la badelin duhurkii inuu laba ka dhigay taasina suuragal nabiga kama calayhi salaau wasalaam idan labada xaalo unbaa hadhay labadaba hadduu diiday waxay noqonaysaa hadalkan in la awiilo waa hadal waaqica khilaafsan wey culimmadu waxay usoo qadarayeen lam ansa ma ilaawin walam tuqsar lama gaabin ay fii anni sida aan u malaynayo waa waxa loo yaqaano waxa weeye muqtadaha loo yaqaano hadalku inaanu ansaxayn ilaa wax la soo qadara mooyaane waynu ku khasbannahay fii anni inaynu meesha keenno mana ilaawin lamana gaabin siday ila tahay waxaana inoo cadayn doontaa nabigu inuu ka noqon doono oo waxawe hadalkooda uusoo noqonayo lam ansama ilaawin walam tuqsar lamana gaabin sidaa yeela tahay faqaala waxa ui nabigu calayhi salaau wasalaam akamaa yaquulu ma sida uu leeyahay baa dulyadayn ninka dulyadayn la yidhaahdo faqaaluu waxay idhaahdeen nacam jamacii bahaa bay idhaahdeen laba ayaa tukatay baa layidhi fataqadama nabigu waa hormaray fasalla waa tukaday maa taraka wixii uu ka tegay uma sallama kadibna waa salaamu naqsaday oo salaadiibuu ka baxay halkaa waxaynu ka fahmaynaa salaadii inay baaqi tahay laakiin nabigu uu sahwiyey ayaynu halkaa ka fahmaynaa uma kabara nabigu waa takbiirtay wa sajada waa sujuuday mila sujuudihi sujuudiisa oo kale aw awala mid ka dheer uma rafaca raasahu madaxiisa ayuu kor u qaaday wa nabigu waa takbiirtay wasajada waa sujuuday mila sujuudihi sujuudiisa oo kale aw awala ama midka dheer uma rafaca rasahu madaxiisa ayuu kor u wa kabara waa takbiirtay nabigu farubamaa saaluuh waxaa laga yaabaa inay weydiiyeen uma sallama ma salaamu naqsaday fayaquulu wuxuu odhanayay nubitu waxaa la ii sheegay waa ibnu siriin ana cimraana bna xusayn qaala inuu yidhi uma sallama kadibna nabigu waa salaamu naqsaday sujuudu sahwiga iyo axkaamtiisa waa kitaab inoo soo socdo wey laakiin maxalu shaahidku waxa uu yahay waana sida imaam bukhaari lagu yaqaano xadiis keenaya halka uu uga socdaana waa hal mas'alo oo ka mida ah. nabigu calayhi salaau wasalaam salaadii markuu ka baxay sidaa isaga la tahay wa ilaa salaadii waxba ka dhiban laakiin intaa uu ka baxay uu u malaynayo waa qof salaadii aan ku sugnayn nabigu calayhi salaau wasalaam salaadii markuu dhammeeyey wuxuu isdhexgeliyey waa sida isaga la tahay masjidka gudihiisa ayuu farihii isdhexgeliyey wa shabaka bayna asaabici way bannaan tahay salaada haddii aan la sugayn salaada haddii aan la sugayn masjidka gudihiis hawlo kale loo joogo in faraha la ysdhexgelaya wax basiya malaha masalada sideedabana diidmaduna waa min baab lkaraahiya sida jumhuurtu ay leeyihiin yani waa laga fiican laakiin muxaram lagu dambaabaya ma aha laakiin waa shay ay tahay ama ay habboon tahay dadaalo ka fogaanshihiisa lagu dadaalo wallahu aclam wsal allah wslm cala nabiyina muxamed wa aalihi wasaxbihi wslm